بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باب أبنية المسادر وللمسادر أوزان أبينها فللثلاثي ما أبديه منتخلا فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤن نث أو الألف المقصور متصلا faclaanu ficlaanu fuclaanu wanaxwu jalan ridan hudan wasalaaxin uma zid facalan mujaradan wabitataniihi uma facaalatun wabilqasri walfaclaau qad qubila ficaalatun wafucaalatun wajibihima mujaradayni min ataa walfucuula sila uma alfaciila wabitadaani wabitadaani walfacalaanu أو كبينونة ومشبه فعلا شغلا وفعلل وفع وفعلل وفعول مع فعالية كذا فعل فعيلية فعلة فعلة مع فعلوت فعلة مع فعلنية كذا فعولية وال والفضح قد نقل ومفعل مفعل ومفعول وبتتانيث فيها وضم قل ما حمل walilmasaadiri masaadir ayuu u sugnaaday owsaanun wasanna owsaan owsaanta oo ubayinuhaa aan caddaynayo falihulaaiyi hulaai waxaa u sugan maa waxa ubdii aan muujinayo himaaga muntakhilan xaalaan ahay mid saafi garaynayo faclun ayaa u sugan iyo wa ficlun iyo wa fuclun mujaradan min ataa'i xaal u yahay ow mutalabisan xaal u yahay mid ku dheehan bitata'niisi ow muttasilan xaaluya mid lala xidhiidhiya bitaa'i mu'anahin mu'ana tadiisa awil alif ilmaqsuuri maqsuur aliftii lala xidhiidhiyey wuxuu halka ka hadlayaa musanifka ka bilaabayaa masderka owsaanta uu leeyahay waxaan soo sheegnay tasriifu lasmaa tasriifu alafcaal ayuu ka soo baxay tasriifu lasmaa ayuu ku jiray wuxuu ka soo baxay awsaafta ismiga faacil ismi mafcuul iyo sifa mushabahu ismiga faacil ku dhex daray saddexdaasuu ka soo baxay amilatulmubaalaqa iyo waxyaabahana kama uusan hadlin ismu tafdiil iyo waxyaabaha waa yahay mushtaqun minhu ayuu ka hadlayaayoo masdar ah. kadibna wuxuu ka hadli doonaa ismu zamaan iyo ismulmakaan ismulaalla iyo ismulardi wax la yidhaahduu ka hadli doonaa masdarka owsaanta uu ley horta lafdigan masdarun ah macna ahaantii waa meeshii laga yimid ee laga soo fulay waxaana loo yaqaanaa ismulxadai asaadir min alfaacil faacilka xadadka uu sameeyey ayaa masdar loo yaqaanaa waayahay haddaba masdarka waxaa asal ah oo ay u badan yihiin naxwiyiin iyo sarfiyiin intooda badan mushtaqun minhu inuu yahay ficliga iyo mushtaqaadkao dhanna masder ay ka yimaadeen sidaa ayaa loo badan yahay waa haalibka qaar sidaa garab ayaa jiraa kuufiyiin waxay leeyihiin ficligaa mushtaqun minhu ah qolo kalena wax kale sheegayaan laakiin sida raajixa ah masderka ayaa asala ah. mushtaqaadka oo dhanna masder ayay ka yimaadeen walmasdaru laslu waayu aslin wa minhu yaa saaxi ishtiqaaqu lficli waayahay masderka owsaantiisuu doonayaa inuu ka hadlo masderka marka laga hadlayo qaabab badan ayaa looga hadlaa qaababka looga hadlo waxaa ka mid ah masderka mansuubaadka ayuu ka mid yahay mafcuulu mulaq haddii uu noqdo naxwaa ka hadashaa waxaasi abniyada iyo owsaanta uu ku yimaado laga hadlo sarfigaa ka hadlaa waa tan uu u baabaystay haddaba masderka owsaantiisa marka laga hadlayo isbilowga hore labay u qaybsamayaan shaad iyo maqiis qiyaas iyo shaad masaadir qiyaas ah iyo masaadir shaad ah labadaasay u qaybsamayaan waa yahay qiyaaska wuxuu u qaybsamayaa ulaai iyo hayru ulaai loo kala saarayaa ulaaiga haddana wuxuu u qaybsamayaa muqayad iyo hayrulmuqayad aqsaamtaasoo dhan ayuu rabaa inuu dabada ka maro masderka isbilowga hore waxaa loo qaybinayaa qiyaas iyo shaad qiyaaskiisa waxaa loo qaybini ulaai iyo hayru ulaai ulaaiga waxaa loo qaybini muqayad iyo hayrulmuqayad hayrulmuqayadkaa miimi iyo hayrulmiimi loo qaybini aqsaamtaasoo dhan ayuu rabaa inuu dabada ka maro wuxuu soo hormariyey masderka qiyaaskiisii iyo shaadkiisiiuu dabada ka wada maray to lix iyo soddon wasan ayuu tiriyoo masaadir ah lix iyo soddonkaa masdar ee uu tiriyey ulaaiga ayay khaas ku yihiin isla markaana shaad iyo qiyaas ayuu isugu daray qiyaaska waan arki doonnaa ilaa laba iyo toban masdar ayaa qiyaas ah inta kale waa shaad waa yahay masderka muqayad markuusan ahayn weeye muqayad markuu yahayna markiisaan ogaan doonnaa muqayadka waa masdarulmaraha iyo masdarulhay-aha muqayad la yidhaahdaa shaadkii iyo qiyaasku dabada ka maraya markuu dhammeeyo shaadka iyo qiyaaskuu isku laambuubiyey dabada uu ka maray ayuu wuxuu goonni u saari doonaa qiyaaska oo wuxuu sheegi doonaa faclun manqiisu lmucadda walfacuulu ligayrihi yaa wuxuu ka bilaabi doonaa masaadirtii qiyaaska ahayd intaa qiyaaska uu sheegay wixii aan ahaynna shaad bay ahayd kadibna wuxuu u gudbi doonaa muqayadkii masderka hayru ulaaiga ayuu u gudbi doonaa kadibna masdarkii miimiga ahaa iyo darfuzamaan iyo darfulmakaan qaabkaasu u hadlaya isbilowga horese masdar min xayu huwa ayuu dabada ka maray masdarka ulaaiga min xayu huwa shaad iyo qiyaas ayuu isku daray walilmasaadiri masaadir ayuu u sugnaaday owsaanun wasanyaalo owsaanta oo ubayinuhaa owsaanta aan caddaynayo faliulaaثiyi ulaai waxaa u sugan maa waxa ubdii aan muujini doono himaaga muntakhilan xaalaan ahay mid saafi garaynayo oo inta saafiga a ah sheegayo faclun wa ficlun wa fuclun ayaa u sugan yacnii cayntoo reeba ulaai weeye caynta way reeban tahay ceynta marka ay reeban tahay fada saddex xaraka saar facli ficli fucl ta ku dar ama tada ka daa faclun ficlun fuclun ama faclatun ficlatun fuclatu alifu taaniif maqsuure ee ku dar faclaa ficlaa fuclaa alif iyo nuun zaa'idee gadaalka raace faclaan ficlaan fuclaan laba iyo toban wasan bay intaa isla noqonayaan waayo marka aan waxba ulaaiga gadaal laga raacinin cayntana ay reeban tahay saddex wasan weeye facli ficli fucli taa haddii lagu darana saddexdii saddex kalaa ka imaana faclatun ficlatun fuclatun lix weeye alifu maqsuura haddii lagu darana saddex kalaa ka imaanay faclaa ficlaa fuclaa sagaal bay noqonayaan alif iyo nuun zaaid haddii lagu darana saddex kalaa ka imaanay laba iyo toban bay sidaa ku noqonayaan faclaanu ficlaanu fuclaanu intaasuu rabaa inuu soo hormariyo marka hore faclun ayaa u sugan wa ficlun ayaa u sugan wa fuclun ayaa u sugan mujaradan min ataa'i ta mid laga qaawiya xaal uu yahay wa mutasilan mid la xidhiira xaal uu yahay bitaa'i mu'anain mu'ana ta'diisa mid la xidhiira xaal uu yahay awil alif lmaqsuuri ama alif lmaqsuur mid la xidhiira xaal uu yahay faclaanu iyo ficlaanu iyo fuclaanuna waa u sugan yihiin oo alif iyo nuun zaa'idee gadaal laga raaciyo sida ridwaan oo kale wa naxwu janan caynta miaaladii hadda waxay ahaayeen ulaaigu oo caynta uu sukuunsan yahay ulaaigu oo caynta xarakaysan ayuu haddana miaalinayaa haddii aan waxba lagu darin ulaaigana cayntiisa ay xarakaysan tahay sagaal wasanah ka imaan sagaalkaa wasanna waxa weeyaan fa'daad saddex xaraka saare cayntana saddex xarakaad saari saddex saddex ku dhufoo sagaal bay noqonayaan ee alif dhexda in looga daraa bannaan facaal la yidhaahdo taa-u ta'niid ku dar alifu ta'niid ku dar ciiday ka waxaasuu rabaa inuu tiriyo wa naxwu jalan ayaa u sugan jeliya ra'suhu madaxiisaa feedmay jeliya waxa weeyaan bidaarta ruuxa bilowgan ka gasho bidaarta laba u qaybsantaa qaarna halkaasay ka bilowdaa ruuxa qaarna bilowgan horay ka gashaa bidaarta hortankaa gashaa jala la yidhaahdaa jaliya rasuhu madaxiisa bidaar horta ay ka gasha wey wanaxwu jalan bidaartii wey wa ridan raadi ahaanshihii wey wa hudan hanuunkii wey waa facal iyo fical iyo fucal wa salaax oo alif dhexda looga daro salaaxin wanaagi uma zid waxaad ziyaadisaa facilanna ziyaadi fada farxi caynta kasri facilan mujaradan xaaluu yahay mid ta laga qaawiyey oo facilan la yidhaahdo ama ridan iyo hudan iyo salaax laftoodaba ta aan lagu darin wa bita ta'niisi taa u ta'niis xaal ay ku dheehan yihiinoo dhammaanaa ta gelisay uma facaalatun ayaa u sugan bilmaddi alif dhexda loo dhigo facaala aliftaa lagu taago wa bilqasri iyo aliftiioo laga daayo facaalatun lagu keeno facaalatun wlfacalaa'una qad qubila asna waa la aqbalay facalaau in masderka lagu keeno miaalada dhammaan asagaa miaalinaya waxa ah, isku daalin mayno ficaalatun iyo wa ayaa u sugan wajila imow bihaa bihimaa ficaalatun iyo fucaalatun la imow mujaradayni xaaltada laga qaawiye oo ficaalun iyo fucaalun lagu keenay mujaradayni minataata laga qaawiye wasilan la xidhiiri alfucuula fucuul iyo uma alfaciila labadaasina la xidhiiri oo fucuul iyo faciil fucuuloo fada ay godan tahay weeye sida qacadda qucuudan oo kale iyo dakhala dukuulan iyo walfaciil sahula sahiilan oo kale walfaciila walfaciila la nasbiyo alfacuulada mafcuulka silan lagu cadfaa fiican wasilan la xidhiiri alfacuula facuul iyo uma alfaciila faciilla masaadirta la xidhiiri mujaradayni min ataai ta kuwa laga qaawiye xaal ay yihiin wa mutalabisayni bitaai ta kuwa may wadaani wa bitaai wadaani labadani bitaai ta bay ku dhehnaadeen oo facuulatun iyo faciilatunna waa lagu keena walfacalaanu facalaan ayaa u sugan aw ka baynuunatin oo kale ayaa u sugan baana wuu go-ay baynuunatan ama baana wuu fogaada baynuunatan waa facluulatan yaada ilaa waa asale zaa'id ma aha facluulatan ayuu noqoni faylulatan faycuulatan qaara ku keenaa khalad weeye facluulatan weeyaanoo ya-da waa asal caynulkelima ayayna taallaa wayna reeban tahay facluulatan waa yahay aw ka baynuunatin ama sida baynuuna oo kale uu imaanayo facluulatin iyo wa mushbihin mid shabahay shuqulan shabahay ama fuculan labadaba uu qoraa oo shuqulan shaqala wuu mashquulay shuqulan la yidhahdo masderka lagu keeno ama shuqlan oo akeynka la reebo labadaba uu ku yimaadaye wa fucalun ayaa u sugan wa facuulun ayaa u sugan mac facaaliyati lala qabo fucuul buu ahaa kii hore kan waa facuul oo fada ay fadxisan tahay fuclalun iyo facuulun oo fada la fadxiyo facuuloy fada fadxisan tahay masdernimo inuu u yimaadaa aad bay u yar tahay barqaar waxay leeyihiin saddex masder keliya lagu masdar kaloo facuul ku yimaadaa ma jiro qabuulun calaa wasni facuul fada way fadxisanta qaara qubuul la yidhaahdaa wax ka jira lama arko qabuul waluuq iyo waquud saddexdaa masdar ayaa ku yimaada wa fuclalun ayaa u sugan wa facuulun ayaa u sugan maca facaaliyatin facaaliye iyo lala qabo kadaa fucayliyatunna waa la mid fucallatun ayaa la mida facalaa ayaa la mid ah oo masaadirtaasina waa ku yimaada maca facaluutin fucalla ayaa u sugan maa maca facaluutin facaluut maceedu fucalla u sugnaaday maca fucalniyatin fucalniya maceeda ayuuna u sugnaaday kadaa fucuuliyatunna waa la mid walfadxu fa'da in la fadxiyo facuuliyatin la yidhaahdo qad nuqila waa la soo raray fucuuliyatun ayaa badan facuuliyatun fa'da in la fadxiyaana waa la soo rarayoo waa la maqlay maca facaluutin facaluut iyo wixii lamida ayuu usugnaaday malakuut iyo rahabuut iyo raxamuut iyo wixii lamida weeye wa maca facaluutin fucallaa ayaa u sugan maca facaluutin facaluut maceeda ayuu fucallaa u sugnaaday maca fucalniyatin wa maca fucalniyatin fucalniya maceedana wuu u sugnaaday kadaa fucuuliyatunna waa la mid waalfadxu fada in wa mafcalun ayaa u sugan iyo wa mafcilun iyo wa mafcuulun mujaradaat mujaradaatin min ataai ta xaal laga qaawiyey wa bita ta'niisi ta u ta'niis xaal ay ku dheehan yihiin fiihima fiiha saddexda wasanba wa dammun mafcuul oo ceynta ay damisan tahay qalamaa nuqila qalamaa xumila inta la qaadaya yacnii mafcuul qaliil weeye aad buu u yaryahay isticmaalna waa ku yaryahay waana shaad mafcal iyo mafcil baa qiyaas noqdaa fara badanna mafcal goorbuu qiyaas noqonayaa mafcilse goorbuu qiyaas noqonayaa musanifkaasoo wadou keeni doona insha allah wa mafcalun iyo wa mafcilun iyo wa mafculun ayaa u sugan mujaradaatin xaal yihiin kuwa laga qaawiyey minataai laga qaawiyey wa bitataniii wa mutalabisaatin xaal yihiin kuwa ku dheehan bitataniii ta u ta'niid ku dheehan fiiha owsaantaa dhexdeeda xal ay ta u ku sugan tahay wadammun mafcuul in la yidhaahda caynta la damiyo qallamaa xumila inta lasoo raraa yar aad bay u yar tahay faclu maqiisu lmucadda wallahu aclam sal allahu wslam